بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كاني مئة حديث للحفظ baro boqol xadiid waxaanu soo gaadhnay fadhigii sagaalaad waxaanu ka bilaabaynaa xadiidka koob iyo afartanaad waayo waxaan mar walba u aqrinaa shan shan xadiid si wakhtigu aan u koobno dadku waxay jecel yihiin wax kooban oo wakhti kooban ay ku qaataan ayay jecel yihiin sa daraaddeed baan u koobnay si uusan shaydaanku halkaa uga soo gelin oo usan u dhihin ma intaasoo saacood baad fadhin kartaa laakiin haddii loo koobo waxaan isleehay way ka faa'idaysan karaan dadku biidnillaahi tabaaraka jala wacala xadiidka koob iyo afartanaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal atadruuna ma alghiibatu qaaluu allahu warasuuluhu aclam قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته رواه مسلم حديث كان وحصو صاري الإمام min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayre wuxuu leeyahay nabi moxamed baa yidhi sala allahu alay wasalam atadruuna ma alghiiba ma taqaanaan waxa loo yaqaana ghiiba xan annaga af soomaaliga xan baan dhahnaa shayga xanta la yidhaahdo ma taqaanaan saxaabaduu jawaabay celiyeen waxay dhaheen qaaluu allaahu wa rasuuluhu aclam waxay dhaheen allah iyo rasuulkiisa ayaa garanaya annagu ma garanayn ama aadaab ahaan bay u lahaayeen dabcan ama cilmi ahaan bay u lahaayeen labaduba oo saxaabadu shay ay yaqaaneen baa markii la weydiiyo nabi maxamed weydiiyo sala allahu calayhi wasalam ayay dhahayeen allaahu wa rasuuluhu aclam sidii xaajatulwadaac maanta waa maalintee beledkan waa beledkee bishan waa bishee allaahu wa rasuuluhu aclam laakiin nabigu maanta waa tegey adduunyadana waa ka rartay calayhi salaatu salaam waxaan leenahay allahu aclam qaaluu allaahu wa rasuuluhu aclam qaala dikruka akhaaka bimaa yakrah waa inaad ku sheegto walaalkaa wuxuu nacayo ma rabtaa xan waa laguu koobay koob baa laguu geliyey waa laguu soo aruuriyey erey kooban baa lagugu sheegay oo aad fahmi karto waa inaad walaalkaa ku dhaleecayso ama aad ku sheegto waxay naftiisu diidayso wuxuus asaguba ogolaanaynin wuxuus asagu ogolayn inaad walaalkaa ku sheegto ayaa xal la yidhaahdo dikruka akhaaka bimaa yakrah su-aal kaley keeneen qiil afa ra'ayta in kaana fii akhii maa aquul waana su-aal macquula ah. in nabiga la weydiiyey sal ly slm mar labaad waxay dhaheen waxaa loo yidhi nabiga sal ly salam axadu saxaaba unbaa yidhi afara'ayta bal iiga waran bal nooga waran rasuulka ilaahayow calayhi salaatu wasalaam in kaana fii akhii maa aquul waxa aan ku sheegayaba walaalkay hadduu ku tilmaaman yahay ama uu ku sifaysan yahay ama uuba yahayba xaalkeedu muxuu noqonaya jawaabta nabiga dhegaysta sala allahu calayhi wasalam qaala in kaana fiihi maa taquul waxa aad ku sheegayso ee aad ku sifaynayso ee aad ku tilmaamayso hadduu yahay faqad iqtabtahu waad xamatay waayo kulama joogo xataa hadduu yahay kulama joogo asagoon kula joogin baad waxaan ku sheegaysaa xataa hadduu yahay wa in lam yakun fiihi waxa aad ku sheegaysa hadduusan ahaynna faqad bahadtahu waad nabatay wuxuusan ahayn baad ku koollaysay wuxuusan ahayn ayaad ku dhejisay ood ku koollaysay waad ku been abuuratay wuxuusan ahayn iyo culays uusan ahayn baad dusha ka saartay xadiidkani waa xadiid cajiib badan nolosheennana qayb ka ah cid ka badbaadi kartana ay yar tahay ilaa man raxima rabbi wa qaliil laakiin mucdamka maanta bulshada ama sheekh ha noqdo ama daaci ha noqdo ama caamay ha noqdo ama haween ha noqo ayi nooc mid yar iyo mid weyn gaal iyo muslim mawduucan xanta waa daa-un intashara fii eesh dadka ku faafay wey waa cudur khatara marra qaarkood wuxuu kaa soo gelayaa wax wanaagsan ah ayuu kaa soo gelayaa kollaba haddee faahfaahinteeda halkan ma gelayo laakiin waa mawduuc khatartiisa leh waxaan xusuustaa nabigeenna sala allahu caleyh wasalam xadiid kaloo imaamu muslim uu warinayo min xadiidi abi hurayra ayuu nabigu sal ly slam uu ku yidhi muflis ma taqaanaan muflis saxaabada nabigu su-aalo badan buu weydiin jiray mar wuxuu yidhi maa tacuduuna araquuba fiikum gablayaad u taqaanaan mar wuxuu leeyahay ma taqaanaan ma muflis qofkaan waxba haysanin adduunyadii bay aadeenoo waa qofkuusan wax badan u oolin bay dhaheen maya buu yidhi waa qof qiyaamo imaan doonoo salaad iyo soon iyo cibaado oo dhan buu la imaanayaa laakiin dadkii baa fayl u soo gelaya nacuudu billaahi tabaaraka wa tacaala axadu saalixiin wuxuu yidhi haddaan cid xamanayo hooyadiiba xaq iile inaan xamto dadki way yaabeen oo dhagahay taageen indhaha iyo dhagahay taageen wuxuu yidhi liannaa intaan aniga cibaadadeyda qof kala siin lahaa miyayna hooyaday xaq iigu lahayn hooyadii baa u xaq badan inay kaga badbaado cadaabka maalinta qiyaama marka qofka wax xamanayo waxaad ogaataa anigu waan ku jiraa wamaa ubari'u nafsi laakiin waan isku waaninaynaa naftayda iyo nufuustiinaba walaa yakhtab bacdukum bacdaa ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi maytan fakarihtumuu ilaahay dhaleecayn culus buu u soo jeediyey walaalkaa oo meyda intaad miis saarato ood mindi soo qaadato hadbacad ma goosan kartaa ilahay wuxuu yidhi arrinkaa ma yeeli kartaan naftiinnoo ma ogolo fa kadaalika qofka markaad xamanayso nooca ayay ka dhigantay noocaasoo kale ayay ka dhigantay arrintaa marka waa arrin khatare adaa ah loogu baraarugo biidn illaahi tabaaraka jala wacala atadruuna malkiiba kiiba ma taqaanaa waxaa laga wado qaaluu allahu warasuulu aclam qaala dikruka akhaaka bimaa yakrah waa inaad walaalkaa ku sheegto wuxuusan jeclayn qiila afara'ayta in kaana fii akhi maa aquul qaala in kaana fiihi maa taquulu faqad ikhtabta wain lam yakun fiihi faqad dahadta xadiidka afartan iyo labaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalama qaal sabaqa almufariduun qaluu wma almufariduuna ya rasuula allah salى اllah alay wasalam qaala adaakiruuna allaha kahiira wاdhaakiraat xadiidka rawaahu muslim alimaamu muslim fi صaxiixih min xadiidi abi hurayra radia allahu tacaala canh abu hurayre wuxuu leeyahay nabigaa yidhi sala allahu calayhi waaali wasalam sabaqa almufariduun qaluu wama almufariduuna ya rasuula allah qaala adaakiruuna allaha kaiira wadaakiraat socod socdaalkii nabiga ka mida ah sala allahu calayhi waali wasalam oo ay saxaabadu la socdaan munaasabada xadiidka uu ku yimid ayaa nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa ku soo baxday buur ayaa ku soo baxday saxaabaduna markay madiina u soo socdeen madiinay ku soo dhowaadeen allaahu aclam waalcilmu cinda allah xadiidkan macaanidiisa culimo badan baa damacda inay wax ka sheegto laakiin macaanida aad mooddo inay ugu fiican tahay waxaa weeye markuu nabigu jabalkaa arkay ama buurtaa ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi waaali wasalam kani waa buur kani waa buur sida ay buurtan keligeed u tahay ayaa qofka intuu ka dhexbaxa dadka oo sharkooda iyo dhibkooda bannaanka ka mara kadibna la fadhiista adkaarta iyo dikriga iyo xuska ilaah qofkaasi sida uu jabalkan ooga baxsan yahay dadka ayuu qofkani dadka oga dhex baxsanaan doonaa maalinta qiyaama ajirka uu leehay saasaa loo arkayaa laakiin alimaamu almanaawi kitaabkiisa faydulqadiirka wuxuu ku leeyahay sabaqa almufariduuna waa sida hadda aanu tilmaanay macnahaasuu sheegayaa almuctasiluuna can innaasi waa kuwa dadka ka dhexbaxa cibaadadana gooni la noqda ayaa la yidhaahdaa buuli yacni qofka cibaadada u go-ee tabatulka sameeyey ilaallaahi tabaaraka wa tacaala u go-ay baa la yidhaahdaa dadkaasi maalinta qiyaame darajaad aada u waaweyn bay leeyihiin wax kastaba ha noqoto ee waxaad ku soo koobtaa oo sabaqa almufariduuna waxaa laga wadaa waa dadka cibaadada ilaahay tabaaraka wa tacaalaa dadka la dheer dadku waxayna samaynin bay sameeyaan wey dikri aynan dadku la imaanin bay la imaadaan wey saacado aynan dadku samaysanin bay ayagu ilaahay gooni la noqdaan wey saas baa marka sabaqa almufariduun ayuu nabigu yiri sal ly slam waxaa hormaray oo darajaadka ku hormaray oo jannada ku hormaray almufariduuna kuwa goonida marka hore la noqday cibaadada khaaska ah cibaado khaasa inay tahay tanaa laguu sheegi qaaluu wama lmufariduuna maxaa la yidhahdaa yaa rasuula allah qaala daakiruuna allaha kaiira wadaakiraat waa kuwa ragga ah ee in badan ilaahay xusa iyo kuwa dhadiga ah ama dumarka ah ee in badan ilaahay xuso tabaaraka wa tacaala waana midda uu suuratu laxzaab ilaahay ku ammaanay tabaaraka wa tacaala ina almuslimiina walmuslimaati aakhirka wadaakiriina allaha kaiira wاdhaakiraat acadda allahu lahum makfirata waajra cadiima xadiidka afartan iyo saddexaad can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waslama qaal in allaha laa yanduru ilى suwarikum waamwaalikum walakin yanduru ilى quluubikum waacmaalikum rawaahu muslim xadiidkan imaamu muslim baa soo saaraya min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu abu hurayre wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha laa yandur ilaahay ma eego waxna kama soo qaado ictibaarna ma leh ilaahay agtiisana qiime iyo miisaan kama leh ilaa suwarikum sida aad u taallaan iyo saad u kala qurux badan tihiin iyo qaabka aad u abuuran tihiin ilaahay qiimo oguma fadhido asagaaba idan abuuray wa amwaalikum saad u kala xoolo badan tihiin eed u kala maal badan tihiin eed u kala dhaqaalo badan tihiin eed u kala shirkada badan tihiinna ilaahay qiimo ma leh wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa ilaa man aaman idan xoolo iyo iyo qurux iyo wa iyo jaah iyo mansib iyo madaxnimo iyo waxaasoo dhan ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa qiime iyo ictibaar kama leh haddaadan iimaan ku darsanin inta aan soo sheegnay haddaadan iimaan ku ladhin madaxnimada haddayna iimaan la soconin magacan haddayna taqwo iyo tawaaduc la soconin quruxdan haddaynan shukrin iyo xamdi la soconin maalkani haddaynan e, ixsaan iyo fuqaro iyo masaakiin quudin haddayn la soconin ilaahay agtiisa qiimo kama lah meesha ilaahay uu eegaya eeg eh. walaakin yanduruu alla waxa uu eegaye fiirinayo ee ajirka lagaaga qorayo darajaadkana kor lagugu dallacayo hoosna lagugu dhigi karo naar iyo darakaadna aad ku geli karto ama janno iyo darajaad kor lagugu qaadi karo wa ilaa quluubikum waa qalbigaaga maxaa ku jira wa acmaalikum iyo cibaadada iyo shaqada aad qabanaysaan camal iyo quluub labadaa weeye labada miisaanka ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa qiimaha kale qalbigaaga maxaa ku jira taqwo ma ku jirtaa ikhlaas ma ku jiraa xubbi islaam alle iyo rasuul ma ku jiraa camalkaagu muxuu qabtaa gacmahaagu maxay qabtaan ma tukataa ma soontaa ma salaadaa ma rukuucdaa diinta ilaahay ma u dagaalantaa ma xoojisaa waa kuka walaakin yanduruu ilaa quluubikum wa acmaalikum ikhlaaskuna waa asalka camalkana waa inuu yahay camal waafaqsan yacni nabiga calayhi asalaatu wasalaam waxa uuna amray waxaa la yidhahdaa asawaab alsawaab walikhlaas qalbigu la xidhiidha ikhlaasku sawaabku xubnahay la xidhiidhaan sida alliya rasuul ay wax noo amreen xubnahaaguma u shaqeeyaan qalbigaagase lillaahi besama kaa tahay taa weeye midda la eegayo xadiidka afartan iyo afartanaad can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal laa tajcaluu buyuutakum maqaabira ina ashayطaana yanfiru min albeyti aladii tuqra'u fiihi suuratu lbaqara rawaahu muslim xadiidkan imaamu muslim baa fii saxiixi ku soo saaraya min xadiidi abi hurayrata radia allahu canh abu hurayre wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sal ly salam laa tajcaluu ha ka yeelina buyuutakum guryihiinna maqaabira kal maqaabiri qubuuro oo kale ha ka dhigina maxaa yeele dadka ahlu qubuurta ah qabriga dhexdiisa ilaahay kuma caabudaan oo kuma tukadaan oo qur'aan kuma akhristaan horay waxaan u soo marray idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min halaath ila min sadaqatin jaariyatin aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah horey waanay ku soo marnay laakiin haddaad ahluqubuurtu kuma tukadaan laa tajcaluu buyuutakum guryihiinna ha ka yeelina maqaabira ay kalmaqaabiri sidii qubuur oo kale lianna ahla almaqaabiri dadka qubuurta ku jira ma cibaadaystaan marka guryihiinna maqaabir ha ka dhigina maxaa laga wadaa gurigan qur-aan lagu akriyaynin gurigan sunanka lagu tukanaynin iyo salaadaha kale marku soo galaan guriga aan lagu cibaadaysanaynin guriga uusan khayr ka daarayn guriga aan eh, eh, cilmi dalabkii uusan ka soconin gurigaasi na guryaheennu maanta noocee weeye guryaheennu noocaa ma yihiin guryo yarbaa noocana guryo badan oo muslimiinta ka mid ihii ama lagamaba tukadaba ama waxaaba dhex yaalla oo ka daaran wax ilaahay rasuulkiisabay ka caroonayaan mu'minna cadho gelinaya ayaa meel walba ka daaran muusig heeso filimo aan dhammaanaynin oo ilaahay rasuulkiisa inaan raalli ka ahayn idaacatu idaacatlwakti wakhtigoo la dayacayo hadal badni hadal badni iyo ayadoo kitaabka qur'aanka ah laga haajiray tabaaraka wa tacaala laa tajcaluu buyuutakum maqaabira haddaba guryihiinna ha ka dhigina maqaabir kalqubuur kal ahli ah, qubuur maxaa yeele ina ashaytaana shaytaanku dhegaysta guryo badan waxay ka calacalayaan maanta buufis iyo stress iyo isku buuq iyo ha welwel iyo walbahaar aan go-aynin lianna gurigaagu noocee weeye adiga naftaada inaad weydiiso qul huwa min cindi anfusikum khaswatu uxud saxaabada markii saxaabo badan laga laayay khaalid bin weliidna uu dhabarjabin ku soo sameeyey tay saxaabadu waxay dhaheen see ilaahay baa u jawaab wuxuu yidhi idinka isweydiiya waxa idinku dhacay waa naftiinna waa idinka ayaa la yimid dadkii hore hadday wax ku yimaadaan ayagaa naftooda dib iskugu noqon jiray ina ashayطaana yanfiru shaydaanku wuxuu ka cararaa min albeyti aladii tuqra'u fiihi suuratu lbaqara guriga suuratulbaqara lagu aqriyo shaydaan ma fadhiisto guryaheenna suuratulbaqara ma ka daarnaa oo inagu ma aqrinaa hadda suuratulbaqara unbuu xadiidka ku soo arooree qur'aanka oo dhan shaydaanku waa ka cararaa qur'aanka guryaheenna aan ku aqrino oo aanu akhrisanno oo aanu ka daarno oo shayaadiinta guryaheenna ka daaran aanu ka ilaalinno wa ilaa midhaha iyo natiijada laga gurtaay waxay noqonaysaa natiijo iyo midho khadhaar bay noqonaysaa xadiidka darsigeenna ugu dambeeya waa darsiga sagaalaade waa xadiidka afartan iyo shanaad can abi hurayrata radia allahu canh anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه رواه مسلم xadiidka imaam muslim baa soo saaray min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu wa ardaah abu hurayre wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sal ly salam laa yadkhulu ljanna janno ma gelayo qofkaan janno gelaynin yaa allah yaan janno gelaynin yaa rasuul allah calayka yaa rasuul allah calayhi asalaatu wasalaam waa kuma qofkaan janno gelaynin qad khaaba wa khasir walle qofkaa waa hoogay oo waa khasaaray yaa rasuul allah waa kuma qofkaan jannada gelaynin nabiga jawaabtiisa dhegaysa waa man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa waa qofka dariskiisu uusan ka badbaadin dhibkiisa qofka aan dariskiisa ka reebanin dhibkiisa wasakda ku hordaadiya ku qayliya ku dheereeya waxa u dhegaysanayo ku garaaca hadduu ka hooseeyo maxaa la yidhaahdaa caruurta ka laaya qashinka saan sheegna ku hordaadiya qofka deriskiisa dhiba wuxuu nebigu leeyahy sal ly slam janno ma galo waxaad ku garanaysaa laba nabiga sal ly slam laba dumaraa loo sheegay haweeney aad u cibaado badan xadiidku waa saxiix haweeney aad u cibaado badan oo deriskeeda dhibta wuxuu yidhi hiya fi naar naartay gelaysaa subxaanaka ya rab waxaa loo sheegay haweeney waajibaadka uun ku eg laakiin sunno badan iyo aan samaynin laakiin deriskeeda u fiican hiya fi ljanna naarta jannaday gelaysaa bule gabadhan dambe tii hore cibaadada badnay cibaadada waxba oma tarin naar bay gelaysaa darisku waxyaalaha ilaah iyo rasuulka ay noo dardaarmeen calayhi salaatu wasalaam ilaa caaisho ay tidhi xadiidkan wuu imaan doonaa biidnillahi tabaaraka wa tacaala maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu annahu sayuwariuhu nabiga u sheegay caaisha caaishoy jibriil kama zuulin oo kama daalin oo kama noogin inuu ii dardaarmayo dariska iyo xuquuqdiisa inta aanba ka maleeyo inay isdhaxlayaan dhaxal darisku marka xuquuq weyn buu leehay marka nebig sal ly slam wuxuu leeyahay janno ma galo man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa qofka uusan ka badbaadin qofka uusan ka badbaadin ee dhibkiisa qofka dariska uusan ka badbaadin maxay dhibkaaga qofka uusan dariska uusan dhibkaaga ka badbaadin qofka noocaasa janno ma galo yacnii dariska bawaa'iqda waa dhibka weeye dhibkaagu waa inaad ka badbaadiso dariskaaga man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa marka deriska aan ilaalinno dhibkana aan ka ilaalinno allah tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi lxusnaa inuu naga dhigo kuwa xuquuqda garanaya xuquuqda deriska garanaya xaqooda siinaya aan naar ku geline jannatin carduha asamaawaatu waalardu ku gala intaanu kaga kulmayno fadhiga kan ku xiga waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allaahumma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakatu